alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi waصaxbihi ajmaciin wbacd qaala اlmualif raximah اllahu tacaala baabu اlmakfudaati min alasmaaء baabu اlmakfudaati min alasmaa'i hada maxaluhu wamabxahuh asmaadii la khafdinayey baabkoodii waa halkan almakfudaatu makfudaadkii halaaثatun saddex qaybood weeye makfuudu biاlxarfi mid xarف lagu khafdiyo oo xarف lagu hoos dhigo wa makfuudu biاlidaafa iyo mid idaafo lagu khafdiyo wa taabicu lilmakfuudi iyo mid raacaya mid la khafdiyey falmakfuudu biاlxarfi kii lagu khafdiyey xarف huwa maa yukfadu waa midka lagu khafdinayo bimin min lagu khafdinayo wa ilaa lagu khafdinayo wa can lagu khafdinayo wa calaa lagu khafdinayo wafi lagu khafdinayo walbaai iyo walaami iyo walkaafi iyo waxataa iyo walwaawi iyo wataa'i iyo waruba iyo wamud iyo wamundu lagu khafdinayo halkan wuxuu ka bilaabayaa sheekhu raximah allahu tacaala qaybtii saddexaad oo asmaada asmaada marka la eego xagga ciraabta waxay mareysaa saddex qaybood mar waxay noqonaysaa marfuuca mid la rafcinayo marna waxay noqonaysaa mansuuba mid la nasbinayo marna waxay noqonaysaa majruura mid la jarayo waxaan ka soo baxnay labadii qeyboodoo hore qeybtii la rafcinayey iyo qeybtii la nasbinayey marfuucaat اlasmaana waan soo aragnay mansuubaat اlasmaana waan soo aragnay halkani wuxuu ka bilaabayaa makhfuudaat اlasmaa markuu dhameeyo ayuu marka afcaashii bilaabi doonaa marfuucaadkeedii iyo mansuubaadkeedii iyo majzuumaadkeedii ayuu bilaabayaa markuu dhameeyana wuxuu u gudagelayaa tawaabicdii la raacinayey marfuuca iyo mansuubka iyo majruurka iyo majzuumka ayuu u gudagelayaa wuxuu noo tilmaamay sheikhu raximah ullah asmaada la khafdiyo ama ismiga marka la khafdinayo saddex mid baa lagu khafdiyaa inuu xaraf khafdiyo oo ismigani waxa hoos dhiga u keenaya inuu yahay xaraf iyo inuu yahay idaafo in ismigii mudaafu ilayhi uu noqday iyo in ismi khafdisan oo taabicu noqdo taabicu noqdaan waxaa loo jeedaa in laga nactiyeeyo ism maalan makfuud ah laga nactiyeeyo oo sifo uu noqdo isaguna waa la khafdinaya ama inuu bedel ka noqdo laga bedelo ismi khafdisan asna makfuud buu noqonaya iyo in lagu soo cadfo ismi khafdisnan asna waa la khafdinayaa iyo markaasi in lagu tawkiidiyo ismi khafdisan asna waa la khafdinayaa saddexdaa mid ka mid ah ayaa ismiga keena in la khafdiyo waa saddexda layaqaano mashhuurka kuwo kale way sheegaan mujaawaro iyo tawahum wax le way sheegaan lakiin wax sidaa loo isticmaalo maaha inta la yaqaano macruufka waa saddexdan weeyaan ima bilxarfi wa ima bilidaafa wa ima biltabaciya kuwaasa la yaqaanaa isagaa marka inoo soo wada labada kale makfuudun bilidaafa baabkan markuu dhameey baab ku xiga weye eh, taabicu lilmakfuudna asagaa soo wado markuu dhameeyo afcaasha ayuu tawaabicdina ka warrami doonaa halkan wuxuu kaga waramayaa ismi la khafdiyey oo lagu khafdiyey axadu xuruufi اkhafd xuruuf اkhafdiya xaraf ka mid ah ismigiio lagu khafdiyey ayuu halka waramayaa xuruufu khafdiy o dhan sheikhu ma wada sheegin qeyb ka mid ah ayuu sheegay kuwa ugu caansanaa ayuu tilmaamay wuxuu inoo sheegay min iyo ilaa iyo can iyo calaa fi iyo baa iyo allaam iyo alkaaf iyo xataa iyo waaw waa afar iyo toban xaraf weeye xuruf khafduna intaa keliya ma waa ka badan yihiin ilaa dhowr labaatan baa la gaarsiiya walow qaarkood bacdu qabaa'il carab ay isticmaalaan oo laisku waafaqsanayn intani marka afar iyo tobankani waa afar iyo tobanka ugu caansanaa weeyaan inay yihiin xuruf khafd marka xuruftaas ayuu sheikhu noo sheegayaa guud ahaan ayuu marka hore u tirinayaa markii afar iyo tobanka uu sardiyo ee wuxuu gudagelayaa qayb kastaba waxa ay khafdiyaan ayuu markaa u gudageli doonaa wuxuu sheekhu yii raximah llah falmakfuudu bilxarfi kii lagu khafdiyo xaraf ismiga lagu khafdiyo xaraf huwa isagu maa qeyb weeye yukhfadu la khafdinayo bimin lagu khafdinayo wa ilaa lagu khafdinayo wa can lagu khafdinayo wa calaa lagu khafdinayo wa fii lagu khafdinayo walba iyo walaam iyo walkaafi lagu khafdinayo waxataa lagu khafdinayo walwaaw lagu khafdinayo wata lagu khafdinayo waruba lagu khafdinayo wamud iyo wamudna lagu khafdinayo macaani bay leeyihiin xuruftan waa xuruuf ulmacaani baa la yihaahdaa xaraf kastabaa macnuu faa'iideynaya sheekhu taa uma banbixin maadaama kitaabku shibhu mukhtasar uu yahay mukhtasar mid shabahaya ama kitaabkii mukhtasarkahaayoo ajruumiyadii uu dhammaystirayo mutamim u ku magacaabay saaxib alajrumiya ooma banbixin macaani xuruuf isaguna sidoo kale shee oma banbaxayo laakiin kutubta naxwaha qaar ka mid a ah macaanidaasi way tilmaamaan sida alfiyadoo kale yani matniga ayuu markaa ku sheegayaa xaraf kastaba markaa macnaha uu faa'iideeyo faasabcatu اlulaa toddobada hore tajuru waxay jaraysaa aldaahira daahir bay jaraysaa wاlmudmara mudmar bay jaraysaa naxw minka wa min nuuxin weeyaan laba beyt buu ku nadmiyey ibn malik yani xuruftaas haddii aad doonto inaad dabdiso xifdiso labadaa beyt wuxuu ku sheegay alfiyadiisa haaka xuruuf aljari wahiya min ilaa xataa khalaa xashaa cadaa fi can calaa mud mundu ruba laamu kaywa wun wataa walkaafu walbaa walacala wamataa marka sheekh wuxuu fasabcatu اlulaa toddobada hore tajuru waxay jaraysaa alظaahira ismi daahir ah ayay jaraysaa walmudmara ismi damiirana way jaraysaa aahir iyo damiir labaduba way jaraysaa daahirku waa ismiga caadigaha mudmarkuna waa magacuyaalkii labaduba way jaraysaa todobada ugu horeysa weeye toddobaasna waxay ka bilaabanaysaa min allaam bayna ku joogtaa min laga bilaabo ila laam toddobadaas weeye waxay jaraysaa alظaahir wاlmudmar naxو wa minka wa min nuuxin wey wa minka wa min nuuxin minka waa mintii oo damiirka kaafka jaraysa wa min nuuxin waa mintii lafteedii oo nuuxoo ismi daahira jaraysa marka minka waa jaar iyo majruur wey alwaaw xarfu caطfin min xarfu jarin wاlkaafu damiiru mutasilu mabniyu calى اfatx fi maxali jarin wاljaaru wاlmajruur mutacalaqu biqowlihi akhadnaa waid akhadnaa min الnabiyiina mihaaqahum wa minka wa min nuuxin marka akhadnaadaasa lagu tacalujinaya wa min nuuxina way ku cadfanta alwaaw xarfu caطfin min nuuxin min xarfu jar nuux ismajruur bimin wcalaama jarihi alkasra wاljaaru wاlmajruur mutacalaqu wuxuu ku tacaluqaya akhadnaa meeshii kii hor lagu tacalujiyey ayuu ku tacaluqaya ilى اllaahi marjicukum ilى اllaahi shaahidku waa ilaa weye oo ismi daahira jaraysa misaalka horena wuxuu ahaa min oo marna jaraysa damiir oo kaafka ah marna jaraysa ismi daahir ah ilى اllahi marjicukum ilaa xarfu jar allah ism majruuru bila wcalaama jari kasraة daahiraة fi aakhirihi jaarkii majruurkuna wuxuu ku tacaluqaya maxduuf taqdiiruhu kaa'inu waa khabar muqadam ah marjicuna waa mubtada muakhara wey marjic mudaaf kumtana mudaaf ilayhi mabniy cala sukun fi maxali jarin ilayhi marjicukum ilayhi marjicukum waa la mid ilaa wa xarfu jar wlhaa damiir mutaصil mabniy cala kasr fi maxali jarin wاljaaru wاlmajruuru mutacalaq bmaxduufin khabr muqadam marjicukum marjicu waa mubtada muakhara weye marjic mudaaf kumna mudaaf ilayhi marka waa ilaadii oo damiir jaraysa weeye ilى اllaahina waa ilaadii oo jaraysa ism daahira latarkabuna طabqa can طabq latarkabuna allaam muwaطaأaة lilqasm fi jawaab qasm bay dhacaysa allaamtaasi tarkabuna waa ficil mudaaric marfuucu wcalaamaةu rafcihi habuut الnuun almaxduufa likaraaha tawaal amhaal maadaama ficilkii nuunu towkiid lala xiriiriyey laba nuun towkiid iyo nuun rafcihii saddex nuun baa isugu yimid marka nuun rafci baa la xadfay iyadoo la dhibsanayo in saddex xarafoo wada zaa'id ah kelmadii laga helo ayaa nuunka sidaa loo xadfay tarkabuuna buu ahaa wowgiina iltiqaa u baa loo xadfay sababtuna wowgii waa saakin labada nuun towkiid midda horena waa saakin laba saakin baa kulmay laba saakin hadday kulmaan qaacidu waxay tahay in la eego yani ma muctal iyo saxiix ba ma laba muctal ba mowdacan oo kale tarkabuuna wuxuu noqonayaa wowgu inuu yahay xarfu cilo nuunkuna nuun tawkiidkuna uu yahay xarf saxiixa mar hadday kulmahan saxiix iyo muctalna muctalkan la xadfaa marka wowgii faacilkaana waa la xadfay waxaa loo xadfay labada saakin oo kulmay ayaa loo xadfay ayib wowda oo muctal ah iyo nuuntii markaasi nuun tawkiidkii marka tarkabuna waa ficil mudaarc nun towkiid baa lala xariiriyey laakiin mebni maahana ficilku waa mucrab maxaa yeelay nun towkiidku iyo markaa ficilka waxaa kala faslinaya wowdii oo muqadara ah faacilka ayaa kala farqinaysa marka ficilka mebni maahana waa mucrab marfuuc baa lagu leeyahay marfuucun calaamatu rafcihi hubuut nuun almaxduufa annuun almaxduufa likarahati waa faacilkiina owga la xadfo weyaan iltiqaa saakran loo xadfo abaqan waa mafcuul can abaqina waa jaar iyo majruur can waa xarfu jar abaqan majruur bcan oo calaama jarihi kasratun daahirat calaa aakhirihi jaar iyo majruurkan maxduuf buu ku tacaluqaya wuxuu sifo ka yahay abaqa hore abaqaasoo can abaqin marka shaahid waxaa weeyaan abaq oo can lagu jaray wey ismi daahiray jirta radia allaahu canhum waraduu canhu radia اllahu radia ficil maadi allahna waa faacilkii canhum waa jaariya majruur wuxuu ku tacaluqayaa radya waraduna waa ku cadfan tahay wowga faacilkii ah canhu jaariya majruurkana waa lagu tacalujinayaa marka canhum waa cantii oo markaasi damiir jaraysa weeyaan waraduu canhun waa lamid waa cantii oo damiir jaraysa marka damiirku maxalku ka jaran yahay laakiin lafdiga waa mabni can waa xarfu jar humtana mabniya calaa sukun fi maxali jarin canhuna waa lamid wa calayha alfulki tuxmaluun marka waa can oo maro damiir jirtay mara daahir jiraysa wey wa calayha alfulki tuxmaluun calayha waa jaar iyo majruur tuxmaluuna dambaa lagu tacalujinayaa wa alfulki waa la mid iyaduna way ku cadfan tahay tuxmaluuna ayaa markaa lagu tacalujinayaa marka calaadu mar waxay jaraysa haada oo damiirka ah haadaas mabniy cala sukun fi maxali jarin marna waxay jiraysa alfulki oo ism daahir ah labaduba waxay ku tacaluqayaan tuxmaluun tuxmaluun waa ficil mudaaric owguna waana faacilkii ficilku maadaama muayir siiqa uu yahay ayib tuxmaluuna calayha wa alfulki ayuu noqonaya marka waa calaadiya marna jiraysa daahir marna jiraysa damiir wey wa fi lardi aayaatun wa fi lardi aayaatun aayaatun baa mubtada muahara fi lardina waa jaar majruur waana khabar muqadama weeye aayaatun fi lardi w fiiha ma tashtahiihi اأnfus w fiiha waa khabr mqadama fi waa xarfu jar hana waa damiir mutaصil mabniy calى الsukun fi maxali jar wاljaaru wاlmajruuru mutacalq bmaxduuf waana khabr muqadama weeye maaduna mubtada muahara weeyaan maaduna mubtada muahara weeyaan waana mawsuul sila iyo caaid bay u baahan tahay tashtahiihi اأnfusu jumladaasa siladii ah tashtahiihi alanfus waa faacilkii ah haduna waa mafcuulkii wاljumlaة min alficli wاlfaacili oo alanfus ah wاlmafcuuli oo damiirka ah silaة اmawsul la maxala min acraab ayay noqonaysaa shaahidku marka waxaa weeyaan fii oo marna jaraysa ismi daahir oo alardi ah marna jaraysa damiir oo haadi ah aaminuu bilahi waa amar weya ficl amr aaminuu ficl amr weeyaan wowguna waa faacilkii bilahi alba xarfu jar allah ismajruun bilba ayib wاljaaru wاlmajruuru mutacalaqu bamanuu ayib aamanuu bihina waa la mid iyaduna waa badii oo markaa damiir jaraysa weeyaan ayib marka labadu waxay ku tacaluqayaan ficilka ka horeeya ayay ku tacaluqayaan marka badii marna allah bay jaraysaa marna haadaasay jaraysaa oo maxalka ka jaraysaa lilaahi ma fi الsamaawaati lilaahi allahmu xarfu jar allah ismajruun bilah wcalaama jarihi kasraة ظaahiraة calى aakhirihi wاljaaru wاlmajruur mutacalaq maxduuf waana khabar muqadam o weeye maadu mubtada muahara weeyaan fi الsamaawaati waa jaariya majruur wuxuu ku tacaluqaya maxduuf waa siladii maada weeyaan lilaahi ma fi الsamaawaati marka fida waxay jaraysaa ismiga daahirka ah lahu ma fi الsamaawaati lahu lilaah alluu u sugnaaday waa khabar muqadama weeye maana mubtada muahar weeye fi samaawatina waa siladii maada weeyaan marka ismi daahira lahu damiir buu jarayaa lilaahina ismi daahiruu jarayaa marka waa laamka marna jaraya ismi daahira marna damiir jaraya wey halkaa marka wuxuu kaga soo baxay toddobadii jaraysay daahir iyo damiir labaduba wasabcatu alakhiira toddobada dambe ilaa afar iyo toban buu sheekhu inoo sheegay toddobada dambe takhtasu bidaahiri daahir bay khaas ku tahay daahir waxaan ahayn jari mayso walaa tadkhulu cala mudmari mudmarna jari mayso walaa tadkhulu cala mudmari mudmarna jari mayso waxay khaas ku tahay daahirka maalik wuxuu yihi biaahir iksus mundu mud waxata walkaafa walwaawa waruba wata daahir ku khaasiyeen mundu iyo mud iyo xataa iyo kaaf waaw ruba ta toddobadaasi daahir ku khaasiyeen biaahiri ksus daahirun bay jarayaan toddobadaas minha waaa kamid a ayaga markaa daba qaybsamaya faminha waxaa kamid a todobadii maash qayb baa ka mid a laa yakhtasu aan ku gaar ahayn bidaahirin daahir bicaynihi gaar ahaantiisa daahir kuma koobna daahir mucayana wa huwa alkaafu wa xataa walwaaw weeye saddexdaasi daahir oo dhan bay jirayaan daahir mucayana oo shuruud gaar ahaaneed lama jirayaane daahir oo dhan bay jirayaan naxwu wardatan kadihaan fa kaanat wardatan kadihaan eh, marka wardadu waa khabar khabar kaana kaanad xagga hore ku jirtaa khabarkeedi wey fakaanat hiya waxay noqotay wardatan wardi marka waa khabar waa khabar kaana wey ka dihaana alkaafu xarfu jar dihaan ism bilkaafu calaam jari alkasra waljaaru walmajruuru mutacalaqu bimaxduufin taqdiiruhu kaainun wuxuuna sifo ka yahay wardadu sifo ka yahay wardadaasoo ka dihaani oo kale ah marka waa kaafkii oo jaraya ismi daahir wa zaydun kalasad zaydun waa mabtuda kalasad waa khabarkii asadkii marka kaafka wuxuu jarayaa ismi aahir ayuu jaraya ismi aahir ayuu jaraya marka kalasmi waa khabarkii weeyaan waqad tadkulu inuu galo kaafka ayaa dhacda cala damiiri damiir inuu galo fii daruurati shicirna uu ku galo daruurat shicir wuxuu tilmaamayaa an waxaa weeyaan beytka khala dhanabaati shimaala kahaba wa uma awcaalin kaha aw aqraba khala dhanabaat meeshii danabaad la oran jiray dameer far wuu ka waramaya wuxuu ka yeelay shimaalan xagga shimaal buu ka yeelay kathaba weliba u dhow wama wacaalin uma wacaal waa meel magaceed wuxuu ka yeelay kahaa danabaad oo kale aw aqran wax oga dhow shaahidku waxaa weeye kahaa kaafka wuxuu ku jiray ha oo damiir ah ayib marka alkaafu xarfu jar ha damiiru mabniyu cala asukuun fii maxali jarin ayuu noqonayaa marka waa daruurat shicir weeyaan kaafku inuu damiir jiro waa daruurat shicir weeye laakiin haddii itisaac ay tahay laguma jiro damiir laguma jiro kaafka waqad tadkhulu inuu galo kaafka ayaa dhacda calى damiiri damiir inuu galo fii daruurati shicirna u gasho daruurat shicir galayaa markaa keensanaya wanaxwu xataa maطlac اlfajri kaafki uu ka soo baxay wuxuu u gelayaa marka xataadii xarfkii labaada xataa maطlac اlfajri wey xataa waa xarfu jar maطlacna waa majruuru bxataa wcalaama jarihi kasraة ظaahiraة calى akhirih maطlac mudaaf alfajrina mudaaf ilayh marka waa xataa oo jaraysa ismi daahir ah wa ka qowlihim way akaltu samakata kalluunkii waan cunay xataa rasihaa ilaa madaxeedi baan cunay shahid waxa wey xataa rasihaa yani xataa waa xarfu jar rasina majruur bxataa wcalaama jarihi kasraة ظaahiraة calى akhirih rasi mudaaf hana mudaaf ilayh hana mudaafu ilayhi jaari majruurkan wuxuu ku tacaluqaya akaltu buu ku tacaluqaya akaltu waa ficlu faacil asamakata mafcuulkii xataa ra'sihaana jaari majruurkaasi akale ayaa lagu tacalujinayaa marka waa xataadii oo ismi daahira jartay weeye biljari marka la jaro iyadoo caaifaana waa arki doonaa xataada haddii ay caaifo tahay waxay noqonaysaa xataa ra'sahaa bay noqonaysaa xataa ra'sahaa oo marka wuxuu noqonaya ra'sigu macطuufun cala samaka ayuu noqonayaa xataa ra'sahaa naasibana way noqotaa naasibana way noqotaa waa arki doonaa markuu naasibta ka waramayo laakiin marka ay naasibo tahay waxaa gadaasheeda ku sugan an mudmaratan wujuuban marka markay naasibo tahay waa markay majruurata waa isku mid markay jaarada tahay iyo markay naasibada tahay waa isku mid waxay isku mid u noqonaysaa markay naasibada tahay gadaasheeda an mudmaratan wujuuban oo xarf masdar ah baa wax nasbinaysa antaasi markay waxa ka dambeeya nasbiso antu waa masderi waxa ka dambeeye ficil ka dambeeye masder baa laga soo dhalaalinaya masderkaa lasoo dhalaalinayo ayuu kaafkana jeraya waa calaa madhab basriyiin wey waa arki doonaa lakin kufiyin waxay leeyin iyada lafteeda baa wax nasbinaysa marka haddii la yihahdo waa iyada lafteeda wax nasbinaysa xaalka noocaasa waxay noqonaysaa inay tahay marka xaraf madax banaan oo naasib ah inay tahay laakiin haddii la yihahdo an mudmaraa nasbinaysa waa jaaradi un weeyaan biljari saasuu sheikhu marka u leeyahay wuxuu ka ictiraazaya caatifadii kuwii kale wanaxw wallaahi waraxmaani wey wallaahi waraxmaan awowgii oo wax jaraya wey allah buu jaray alwaaw xarfu jar allah ismajruurun bilwaaw wacalaama jarihi kasratu daahiratu cala aakhirihi waraxmaanina waa la araxmaan wowgaa jaraya ayib wowgana wowlqasam wey wallaahi baan ku dhaartay waraxmaani baan ku dhaartay wowlqasamkii wey marka saddexdaasi waa alkaaf waxataa walwaaw daahir oo dhan ayay jirayaan daahir mucayan oo shuruud gaar ahaaneed le koobna minha waxaa ka mid a ah, maa qayb baa ka mid a ah, laa yakhtasu aan ku koobnayn bidaahirin bicaynihi daahir daahir mucayan ah wa alkaafu xata walwaaw wanaxw wardatan kadihaan wa zaydun kalasad asad baa lagu jiray dihaanna kaaf lagu jiray waqad tadkhulu inay gashaa dhici karta kaafkii cala damiir damiir gasho fii daruurati shicirna ku gasho wanaxw xataa maطlac alfajri weeye xataadiyo maطlci jaraysa wa qowlihim weyaan akaltu samakata xataa rasihaa waa xataa markaa ismigaa jaraysa weyaan rasi biljari marka la akriyo wanaxu wallaahi waraxmaan weeyaan waa oo jaraya markaa ismi daahir ah wa minha waxaa ka mid ah xurufujarki maa qeyba ka mid ah yakhtasu biallah allah khaas ku ah wa rabbi rabbi khaas ku ah allah iyo rabbi mudaafan xaaluu yahay rabbi iyo allah mid loo idaafaynayo kacba kacba loo idaafaynayo awliyaai mutakalim loo idaafaynayo huwa kaasi ataa weeye naxو tallaahi watarabbi اlkacbati watarabbii wanadara waxaa shaad ah taraxmaan ayaa shaad ah wataxayaatika shaad ah yani sheekh wuxuu leh raximah اllah waxaa ka mid ah kuwii daahirku un jaraya basah qayb daahir gaar ahaaneed jaraya oo waa kee waa waxa weeyaan wuxuu jarayaa allah iyo rabbi oo yani markaas rabbi oo kacba loo idaafeeyey ama yaalmutakalim loo idaafeeyey kaasna waa tada tada waxay jaraysaa allah tallaahi baad oranaysaa qur-aanka waa ku timid tallaahi la akiidana asnaamakum tallaahi latus'alunna marka taadu allah bay jaraysaa ko ama waxay jaraysaa rabbi rabbigaasi waxaa loo idaafeeyey kacba ama yaalmutakalim baa loo idaafeeyey wuu inoo miaaliyey tallaahi tarabbi اlkacbati tarabbii marka ta ta xarfu jar allah ismajruuru bita wcalaamaة jari kasraة ظaahiraة calى akhirih wاljaaru wاlmajruuru mutacalaq bmaxduuf taqdiiru uqsimu allah ku dhaartay tarabi اlkacbatina waa la mid uqsimu tarabi اlkacba taa xarfu jar rabina majruur bita wcalaamaة jari kasra rabi mudaaf kacbana mudaaf ilayhi jaariya majruurka tarabi uqsima waa lagu tacalujinaya tarabi baa lamid ah uqsima waa lagu tacalujinaya tarabi baan ku dhaartay waxaa shaad abu sheekhu yihi in raxmaan iyo xayaat lagu jiro tadii waxaa lagu yaqaanay rabbi oo kacbo loo idaafeeyey iyo allahba lagu yaqaanay in raxmaan lagu jiro ama xayaat lagu jirana waa la arkay laakin waa naadir waa naadir sida ta raxmaan waa ism majruun bita wa calaama kasratu aahiratu cala aakhirihi taxayaatika ataaw xarfu jar xayaat majruun bita wa calaamatu kasratu aahiratu cala aakhirihi xayaatin eh, lagu dhaartana waa waxaan banaanayn weeyaan maxaa yeelay nebigu alayhi الsalaatu wasalaam waa inaga reebay in markaa makhluuq lagu dhaarto alaa ina allaha yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum nebigu wuxuu yihi alayhi الsalaatu wasalaam allah wuxuu idinka reebay inaad ku dhaartaan aabayaashiin man kaana xaalifan falyaxlif biاllah aw liyasmut mutafaqu caleyh qofka dhaaranaya allah ha ku dhaarto ama haska aamuso marka xayaat in lagu dhaarto sax maaha mithaal ahaan bu marka sheekh hadda inoogu sheegay taraxmaan iyo taxayaat inay yihiin naadir in ta'di raxmaan iyo xayaat lagu jiro waa naadir wa minha waxaa ka mid ah qeybtii daahirka khaaska ku ahayd maa qeyb baa ka mid a yakhtasu bizamaani zamaan khaas ku ah darfu zamaan un bay jarayaan bas wa huwa mundu wa mud weeye mundu wa mud weeye naxو ma raأaytuhu mud ywmi اljumcati aw mud yowmayni ayaad ohanaysaa ma raأaytuhu mud ywmi اljumcati wa mud yowmayni marka shaahid waxaa weeyaan mud ywmi اljumcati mud waa xarfu jarin ywmina majruur bmud wcalaamaة jarihi kasraة ظaahiraة calى akhirihi ywm mudaaf aljumc mudaaf ilayh aw mud yowmayni mud waa xarfu jarin yowmayna majruuru bmud wcalaamaة jarihi alya niyaabata can kasra liannahu muhanaa marka waa mud oo markaasi xarfu jar a weeyaan marka qaarkood waxaa loo isticmaalaa ismi lafteeda darf loo isticmaalaa marka hadda shaahidka u keena waxa weeyaan mud iyo mundu oo ismi daahira jaraya ismigaasna uu yahay darfu zamaan darfu zamaan waxaan ahayn mud iyo mundu ma jaraan oo minaa waxaa ka mid ah maa qayb baa ka mid ah yakhtasu bizamaani zamaan khaas ku ah wahuwa mundu wa mud weeyaan naxwu maa ra'aytuhu mud yowmi اljumcati wa mud yowmeyni wuxuu sheekhu raximah اllah minha waxaa ka mid ah majruuraadkii maa shay baa ka mid ah yakhtasu khaas ku ah binakiraati nakiraadka khaas ku ah gaaliban sida gaalibkaa nakiro khaas ku ah wahuwa kaasi ruba wey naxwu ruba rajulin ruba rajulin nin badana ninkaasoo fi daari daarta ku sugan waqad tadkhulu way gelaysaa ruba calaa damiirin damiir bay gelaysaa damiirkaasoo ghaa'ibin ghaa'ib ah damiirkaasoo mulaazimin laazimaya lilifraadi mufradnimo laazimaya iyo wtadkiiri mudakarnimo laazimaya eh, watafsiiri laazimaya in lagu fasiro bitamyiizin tamyiiz tamyiizkaasoo bacdahu ka dambeeya damiirka tamyiizkaasoo mutaabiqin waafaqaya lilmacnaa eh, damiirka ruba ay jarayso macnihiisa naxwu qowlihi qowl shaacir weeyaan rubahu fityatan tii ugu dambeysay ba halkan kaga warramaya taas waxaa weye waa ruba ruba daahirun bay jaraysaa sida khaalibkaa daahir bay jaraysaa daahirkaasna waa lafdi nakiro ah ayay jaraysaa hayrulkhaaliba waxaa la arkay iyadoo jaraysa damiir damiirka ay jarayso dhowr arrimood waa in laga helaa arrinka koobaad damiirkaasi waa inuu yahay damiir haa'ib ah damiirku saddex buu uqeybsamaya mutakalim iyo mukhaatab iyo haa'ib waa inuu yahay damiirkaasi haa'ib waa inuu yahay waa inuu yahay damiirkaasi mufrad waa inuu yahay mudakar waa in lagu fasiraa tamyiiz tamyiizkaasi waa inuu ka dambeeyaa maadaama uu yahay marjiciisii waana meelaha la ogol yahay damiirka damiirku inuu u noqdo shay ka dambeeya lafdan wa rutba la ogol yahay weeye marjic damiiri qad taأkhara lafda wa rutbata wahada xusira fi baabi nicma wa tanaazuc اcamal wa mudmar الshani wa ruba wاlbadel wa mubtada mufasari bاlkhabri wa baabi faacili bkhuln fakbiri yani mowdaca waxa weeyaan damiir u noqonaya tamyiizkiisa oo lagu fasirayo waxaa banaan ama waxaa laazim ah damiirkaasi in loo celiyo tamyiizka tamyiizkana inuu ka dambeeyo waa laazim damiirkaas tamyiizkaas fasiraya damiirkaas wuxuu waafaqayaa macnaha damiirkaas bimacnaa damiirku asagu la bedeli mayo waa mufrad waa mudakar laakiin tamyiizkii wuu isbedbedelayaa oo damiirkaasi waxa loo jeedo ayuu noqonaya tamiisku haddii uu yahay maala damiirka haddii looga jeedo mufrad tamiiski mufrad buu noqonaya haddii looga jeedo damiirkaasi musanaa tamiiskiina musanu noqonaya haddii damiirka looga jeedo jamacna tamyiiskii jamac buu noqonaya marka lafdiga isbedelaya waa lafdiga tamyiiska laakiin eh, damiirka ruba ay jaraysa isagu ifraad iyo tadkiir ayuu laasimayaa waana madhabka markaa basriyiinta sidaas kofiyiin lakin waxay leeyihiin waa laiswaafajinayaa oo haddii uu ku dhacayo damiirkani mufrad mufrad baa laga dhigaya tamyiiskiina damiirku hadduu ku dhacayo musane lafdigiisa musana laga dhigayaa tamyiiskiina musana laga dhigayaa ayib haddii waxa markaasi damiirku ku dhacayo hadduu yahay jamacna lafdiga damiirka jamac baa laga dhigaya tamyiiskina jamac baa laga dhigayaa marka waa laiswaafajinaya damiirka iyo markaa tamyiiska waa madhab اkufiyiin marka wuxuu soo qaatay isagoo markaa damiir lagu jira ruba rubahu fityatan yani beyt buu soo qaatay rubahu fityatan dacawtu ilaa ma yuuriثu اlmajda daa'ima faajaabuu yan rubahu fitya badana dhalinyaro marka rubahu damiirkaasi waxaa loo jeedaa fitya loo jeedaa rubahu hudaas waa dhalinyaro dhalinyaro ay ku dhacaysaa inay ku dhacaysana waxaa cadaynaya tamiiska dambe fityatan baa dhalinyaro loo jeedaa marka rubahu dhalinyaro dacawtu intaan u yeeray badana ilaa maa shay aan ugu yeeray shaygaasoo yuuriu اlmajda sharaf dhaxal siinaya daaiman ay irhan daa'iman dhaxal joogto ah oo faajaaba markaasi ay yeeleen oy aqbaleen waxaan ugu yeeray shaahidku marka waxaa weeyaan rubahu damiirkaas rubaa jaraysa mabniyun calى dan fi maxali jarin fityatanna damiirka ayuu fasiraya oo markaa jamac ayuu ku dhacayaa marka damiirkuna jamac buu ku dhacay wuxuu sheekhu raximah llah waqad tuxdafu ruba ruba in la xadfaa dhacda oo yabqaa camal oo camalkeedu uu baaqi noqdo bacda alwaawow gadaasheeda marka wuxuu noqonayaa kaasi akhar buu noqonayaa waa meesha ugu badan weeyaan inta markaa la xadfo ruba la baaqi yeelo camalkeedii wuxuu ku badan yahay bacda waaw bacda alwaaw ayuu ku badan yahay marka akhar buu noqonaya halkani ka qowlihi ka qowli shaacir waleylin kamawji اlbaxri arkhaa suduulahu calaya bianwaaci اlhumuumi liyabtali waleyli habeen badana habeenkaasoo ka mawjil baxri badda hir badda mawjadeedoo kale ah ama hirka badoo kale ah arkhaa intuu raariciyey badanaa suduulahu daahiyadiisa mugdigiisaa loo jeedaa calaya korkayga uu ku raariciyey bianwaaci اlhumuumi yacni humuum iyo murugo noocyadeedan uu ku raariciyey liyabteliya liyabteliinii su u imtixaamo ayuu markaasi igu raariciyey shaahidku waxaa weeyaan leylin lafdigaasi waxaa jaraya ruba waxaa naaibka wowgaasaa naaibka ah wowgaas ayaa naaib ka ah marka leylin waxaa la odhanayaa alwaawu waawu ruba leylin majruurun biruba majruurun wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu calaa aakhirihi waana mubtade ka mawji baxrina sifa looga dhigayaa arkhaa suduulahu calaya bianwaaci اhumuumi jumladaasna waa khabarkii leylinka mabtadaha khabarkiisii weeyaan leylna waa nakiro waxaa cunansiinaya in la sifeeyey ka mawjilbaxri lagu sifeeyey waleylin habeen habeenkaasoo ka mawjilbaxri mawjada badoo kale ah oo marna markaas aan dhammaana iska daba imaanaya sida mawjada bado isaga daba timaado isaga daba imaanaya ma dhammaanayo arkhaa inta uu raariciyey badanaa suduulahu dahyadiisa calaya korkayga uu ku raariciyey bianwaaci humuumina ugu raariciyey murugo noocyadeeda liyabtali ay liyabtaliini suu markaa ii imtixaamo marka waa laylin weyaan shaahidku wabacda alfaawi wabacda alfaayi watuxdafu waa la xadfayaa ruba rubaa la xadfayaa bacda alfaa'i baa la xadfayaa kaiiran in fara badan marka bacda alwaaw wuxuu ahaa akar buu ahaa kana wuxuu noqonayaa kaiir ka qowlihi ka qowli shaacir familika xublaa qad taraqtu wamurdicin faalhaytuhaa can dii tamaa'ima muxwilin familiki adoo kale xublaa mid uur leh iyo wa murdicin yani mid markaa ilmo nuujinaysa qad daraqtu intaan kusoo soo guurayey ama kusoo guday badana oo fa alhaytuhaa markaasi aan ka mashquuliyey can dii tamaa'ima mid qardhaas u saaxiib ah dii tamaa'imkaasoo muxwilin sanad jirsaday waa ibnulqays weeya ayaa abyaada iska leh shaahidku waxaa weeyaan fa miliki weeyaan mithli waxaa lagu jiray ruba maxduuf ah waxaa naa'ib ka ah fadaasaa naa'ib ka ah fadaas ayaa naaib ka ah marka wuxuu noqonayaa mubtade xublana waa laga bedelayaa qad daraqtuna waxay noqonaysaa jumladaasi khabarkii ayuu noqonayaa oo murducna xubla ayuu ku cadfan yahay fa miliki adoo kale xubla mid uur leh iyo wa murducin mid ilmo nuujinaysa qad daraqtu intaan kusoo guurayay badanaya waa weyaan arigu alityaanu leylan ayaa la yidhaahdaa wa bal wa ruba ruba la xadfayaa bacda bal bal gadaasheeda la xadfayaa qaliila in yar ka qowlihi ka qowli shaacir bal mahmahin qaطactu bacda mahmahi bal mahmahin meel bahgooye ah qaطactu intaan jaray badanaa bacda mahmahin bahgooye kadib yani mahmahadu waxaa weeyaan waa meesha markaasi almafaazaة اlbaciidaة اlaطraaf waa meesha bahgooyada oo cidlada ah oo haddana aadka u fog weeyaan marka shaahidku waxaa weeye mahmah waa majruuru biruba rubana waa xadfan tahay waxaa naaib ka ah bal baa naaib ka ah bal ayaa markaa naaib ka ah mahmahaduna waa mafcuul muqadamay noqonaysaa oo qaacatu baa ku camal falaysaa bacda mahmahin darafkaasna qaacatu ayaa markaa lagu tacalujinaya bad bacda mudaaf mahmahinna mudaafun ilayhi bal mahmahin bahgooyo qaacatu intaan jaray badanaa bacda mahmahin meel bahgooyaa gadaasheeda yani bahgooyo bahgooyo kale ay ka dambayso wbiduunihina aqal wayuxdafu watuxdafu ruba ruba la xadfaya biduunihina kuwan la-aantooda la xadfaya aqal yani xadfan aqal yani xadaf markaasi yani yaraan badan qaliil buu kii hor ahaa kani waa aqal yani kii horu kasii yaryahay ka qowlihi ka qowli shaacir rasmi daarin waqaftu fii alalih kidtu aqdi اxayaaةa min jalalih rasmi daarin daar asaaskeeda daartaasoo waqaftu aan dul istaagay fii alalihi alalkiisa aan dul istaagay alalkuna waxaa meesha ku haray weeyaanoo burburka ah kitu intaasagay badanaa aqdil xayaata noloshii inaan ka takhaluso min jalalihi min ajli jalali ahlihi ahalkii halkaa ku noolaa weynaantooda darteed shaahidkiis waxaa weeyaan rasmi daarin rasmigaasi waa la jaray rubaana jaraysa rubana way xadfan tahay bal iyo waaw iyo fana naaib kama ahan marka waa aqalu min alqaliil in ruba la xadfo camalkeediina uu baaqi noqdo yani waxa weya waxna usan naaib ka ahay waxyaalihii naaib ka noqon jiray waa aqalu min alqaliil ayay noqonaysaa ayib rasmina waa mubtadu noqonaya lafdiga ka jarnada laakiin waa mubtade ayib lafdi waa ka jaran yaha lakin maxalka waa mubtado weeyaan maxal rafcu yaalaa rasmi mudaaf daarin mudaaf ilayhi waqaftuna sifa looga dhigaya jimladaasi fii alalina waa lagu tacalujinaya jumlada dambe oo kitu aqd اxayaaةi min jalalihi ayaa markaa rasmiga khabar u noqonaysa rasmi daarin daar asaaskeeda rasmigaasoo waqaftu aan istaagay fii طalalihi meeshi jabadkiisi ama burburkiisi aan istaagay kitu intaan sigay badana aqdi اxayaata noloshii inaan ka takhaluso min ajlihi min jalalihi weynaanta dadka halkaa deganaa weynaantooda darteed ay min jalali ahlihi marka shaahidku waa rasmi weeyaan wtuzaadu waa la ziyaadinayaa ma ma baa la ziyaadiya kaiira in fara badan bacda min iyo wacan iyo walba falaa takufuhuna kama reebayso can camal jari camal jar ka reebi mayso naxw mima khaiaatihim weeyaane mima khaiaatihim oo mintu markaasi waa xaraf jar maaduna waxay noqonaysa sila watawkiid mima khaiaatihim cama qaliila weeye fabima naqdihim weeyaan watuzaadu waa la ziyaadinaya bacda alkaafi waruba ayaa la ziyaadinayaa walgaalibu sida faraha badan leh an takufahumaa waa inay ka reebto ka hor istaagto cal camali amalkii camal jarkii fayadkhulaan waxay gelayaan kaaf iyo ruba xiina idin markaasi cala aljumal jumalkay gelayaan jumalkaasi ha noqdaan kuwa ficli ah ama ha noqdaan kuwa ismiya ka qowlihi rubamaa awfaytu fii calamin tarafa can thawbi shamaalaatu wa qowlihi akhun maajidun lam yukhzinii yowma mashhadin kamaa sayfu camrin lam takunhu madaaribuh waqad laa takufuhumaa ka qowlihi rubama darbaة bisayfi saqiili bayna busrى waطacnaة najlaa wa qowlihi wanansuru mowlaana wanaclamu anahu kama الnaasi majruumun calayhi wajaarimun halkan sheekh wuxuu ka waramaya raximah اllahu tacaala yani zaa'ide ah maa zaa'id ah ayaa waxay gelaysaa xuruuftan gadaashooday dhacaysaa xuruufta waa kuwe waa min iyo can iyo ba saddexdaa gadaashooda maabaa dhacaysa madaasi waa zaa'id mada hadday dhacdo camalkii ka hor istaagi mayso oo maadiyoo joogta bay markaasi camal falayaan minti iyo canti iyo badi miaaladu sheekh waa inay siiyey saddexduba mima khaiiaatihim mintu waa xarfu jar maana waxay noqonaysaa sila watawkiid ayaa la oranaya oo qur'aanka lama yihahdo waa zaaid lama yihahdo waxaa loo yaqaana sila watawkiid waa ta'aduban ayaa markaa loo oranaya khaiiaatna waa majruuru bimin waa calaamad jarihi kasratu daahiratu calى aakhirihi khaiiaat mudaaf himna mudaafun ilayhi marka mintii iyadoo maal gadaasheeda ay dhacday haddana way camal fashay camalka kama hor istaagin cama qaliilin marka jaariya majruurkuna yani wuxuu ku tacaluqayaa uqriquu mima khatii'aatihim uqriquu waa lagu tacaluqinaya cama qaliilin cantu waa xarfu jar maadan waxay noqonaysa sila tawkiid qaliilinna cantaa jaraysa jaariya majruurkuna wuxuu ku tacaluqayaa cama qaliilin yani waxay ku tacaluqaysaa naadimiin fabima naqdihim miihaaqahum yani cama qaliili layusbixuna naadimiin naadimiin bay ku tacaluqaysaa jaari majruurkaas fabima naqdihim faadu waa caaطifo weeyaan bacduna waa xarfu jar maaduna sila tawkiid ayaa la ohanaya naqdina baadaa jaraysa naqdi mudaaf himna mudaaf ilayhi jaari majruurkuna wuxuu ku tacaluqayaa lacanaahum fabima naqdihim mihaaqahum wa kufrihim biaayaati اllaahi wqatlihim اlanbiyaءa bغayr xaq marka yani lacanaahum ka horeysay ayuu markaa ku tacaluqaya marka dhammaantood mintii maabaa ka dambaysa cantina maabaa ka dambaysa ba'dina maabaa ka dambaysa dhammaanna way camal falayaano camalkii lagama hor istaaga iyadoo markaa maadii ay joogto intaa markuu inoo sheegay ee wuxuu tilmaamay xuruuf ka mid ah xuruufuljarka oo maa hadday daba dhacdo camalkii ay ka hor istaageyso xuruuftaasi maxay yihiin waa alkaaf wa ruba ka hor istaageysaa inaysan ka hor istaaginna way dhacdaa laakiin sida haalibka waa inay camal ka hor istaageyso miaaluuna siiyey ayadoo ka hor istaagaysa camalkii u diiday iyo iyagoo markaa camal falaya labadiba tusaalayaal buu ina siiyey aa kood waxa weeyaan qaarkood isdaba marinayaan oo rubama awfaytu bay qaar soo hormarinayaan akhun maajiduna dib bay udhigayaan qaarna waxay soo hormarinayaan akhun maajidun bay soo hormarinayaan marka waa akhun maajidun lam yukhzinii yowma mashhadin kamaa sayfu camrin shaahid waxa weeye kamaa sayfu camrin waa kaafki wax jari lahaa oo ma gadaashida ay dhacday oo camalkii laga hor istaagay sayfu waa la rafciyeyba marfuuc buu noqday sayfu camrin wuxuu noqday eh, sayf marfuuc buu noqday marka kaafkii camalkii maadaba u diiday waa kaafkii markaas camalkii laga hor istaagay wey ruba oo camalkii laga hor istaagay waxaa weeyaan rubamaa awfaytu fiiha calamin rubamaa awfaytu fiiha calamin waa ruba oo ma ay daba dhacday oo camalkii laga hor istaagay oo awfaytu gasha marka marka camalka laga hor istaago jumla ismiyana way gelayaan jumla ficliyana way gelayaan jumla ismiyana way gelayaan jumla ficliyana way gelayan lidalika hata ruba awfaytu jumla ficliya gasha eh, kamaa sayfu camrin laakiin eh, kaafku wuxuu galay yani jumla ismiya ayuu galay marka halkaas wuxuu noogu mithaaliyey ruba iyo kaafkii oo markaa labaduba camalkii loo diiday wuxuu kaloo mithaaliyey ayagoo camalkoodii loo baaqi yeelay bacda ma wuxuu ku tusaaliyey rubamaa darbatin darba waa la jaray rubaa jaraysa maaduna waa zaa'ida camalkii marka kamay hor istaagin camalkii kamay hor istaagin waxaa la mida kaafkii kama الnaasi wanansuru mawlaana wanaclamu anahu kama الnaasi annaas yani waxaa weeyaan kaafka jaraya maaduna waa zaa'id camalkiina kamay hor istaagin marka afarta tusaalayaal labana waa rubo iyo kaafkii oo camalkii maadu ay ka hor istaagtay ka mancisay labana waa iyagoo markaa iyagioo jooga maadii oo joogtay camal falayaan wa tuzaadu waa la ziyaadinayaa maadii bacda alkaafi waruba ayaa la ziyaadinayaa wاlghaalibu sida haalibkaa an takufahumaa waa inay ka hor istaagto ka manciso can ilcamali camalki fayadkhulaana waxay gelayaan kaaf iyo ruba xiina idin markaasi calى اjumal jumalkay gelayaan jumalkaasi ha noqdaan kuwa ficli ah ama ha noqdaan kuwa ismiya ka qowlihi ka qowl الshaacir rubamaa awfaytu rubamaa awfaytu badanaa inta aan koray fii calamin ay calىa calamin buur aan koray badanaa inta aan koray ama yara labadu markaas waa lagu macnayn karaa rubamaa awfaytu yara inta aan koray ama rubamaa awfaytu badanaa inta aan koray fii calamin ay calىa calamin buur korkeed oo calamka buurta waa la yidhaahdaa calamka buurta waa la yidhaahdaa wa min aayaati aljawaari fi اlbaxri kaاlaclaam waa buurihii o kale loo jeeda tarafacan xaalay kor u qaadayso thawbii maradaydo shamaalaatun dabayshii xagga shamaal iyo waqooyi ka imaanaysay baa maradaydii kor u qaadaysa marka yani wuxuu ku faanaya inuu yahay nin markaasi yani markaa meelahaas meelo sarsare kora isagoo markaa cadowga eegaya si markaa ugu sheego warbixinta cadowga ciddii markaas uu ilaalinayey rubamaa awfaytu badana inta aan koray fii calamin ay calaa calamin buur tarafacan xaalay kor u qaadayso thawbi dharka igu dharkayga kor u qaadaya shamaalaatun yani dabayshii amaal agga waqooyi ka timid tarafacan xaalay kor u qaadayso thawbi shamaalaad wa qowlihi ka qowl shaacir weye akhun akhun walaal walaalkaasoo maajidun sharaf leh walaalkaasoo lam yukhzinii aan ihoojinin yowma mashhadin maalinta yowma mashhad waa yowma sifiin maalinta yowma mashhad imuusan hoojin kamaa sayfu camrin sida ninka camar la yidhaahdo seeftiisu lam takunhu aysan u khayaanin madaaribuhu meelihii ay garaacaysa nin buu ammaanaya oo markaasi wuxuu leeyahay waa nin wanaagsan yani ballankii iyo waxaan isku ogeyn wii oofiyey sida markaa seefta camarba yani wuxuu usoo iibsaday ahayd in wax ku laayo ay hawsha ugu qabatay saasoo kale walaalkaas waxaan isku ogeyn kamuu bixin wuu ii oofiyey akhun walaal walaalkaasoo maajidun sharaf leh lam yukhzinii imuusan hoojinoo garabkay kamuusan bixin lam yuzinii ay lam yudilinii ima duleyn yowma mashhadin maalinta yo mashhad waa maalintii sifiin ayaa mashhad ayuu ujeedaa kamaa sayfu camrin sida ninka camar la seeftiisu lam takunu aysan u khayaanin madaaribuhu meelihii ay garaacaysa makaanu garaaceedii maysan khayaanin si fiican bay ugu dhacday buu leeyahy wax badan bay laysay seeftaasi waqad laa takufuhumaa inaysan ka reebin baa dhici karta ka qowlihi ka qowli shaacir rubamaa darbatin rubamaa darbatin ay ruba darbatin dhufasho badana ama garaac badana bisayfin seef wax lagu garaaco seeftaasoo saqiilin la soofeeyey oo af loo yeelay iyo waacnatin duritaan dacnadaasoo najlaa waasica badana intay ku sugan tahay bayna busraa ay bayna amkinati busraa meesha busra la yihahdo shaam ku taala amaakinteeda dhexdooda intay ku sugan tahay badana oo bayna looma idaaf mufrad looma idaafeeyo ayib marka waxaa lasoo qadaraya amkina bayna amkinati busra shaahidku waxa weye ruba oo maa laga dambaysay oo haddana camal falaysa oo markaa darbatin jaraysa weeyaan ayib rubamaa darbatin garaacid yara rubamaa darbatin dhufasho yara bisayfin wax lagu dhufto wax lagu garaaco seeftaasoo saqiilin af badan oo lasoo afeeyey iyo wa طacnatin duritaan tacnadaasoo najlaa'a waaseca oo meeshii markaa lagu dhuftay nabarka loo geystay uu yahay meel weyn intay ku sugan tahay badana darbadaasi iyo dacnadaasi bayna amkinati busraa meesha busra la yidhaahdo yani amaakinteeda dhexdooda yani wuxuu leeyahay dagaal daran baa ka dhacay meeshaas yani busra oo beled beldetun bishaam ah dagaal baa ka dhacay laisku laayey oo seefo iyo warmo laisdhacay buu ujeeda macnuu waa intaas weeye dagaal warmo badan iyo markaa seefo badan laisla dhacay ayaa wuxuu ka dhacay meesha markaa busra halkaas saas ujeedaa wa qowlihi ka qowl shaacir weeyaan wanansuru mawlaana wanansuru waxaan u hilinaynaa mawlaana xaliifkeena midkaan xaliifka nahay oo gaashaan bursigu naga dhexeeyo waan u hilinaynaa wanaclamu waxaan ognahay annahu xaliifku kama naasi ay kaa'inan kannaas xaalu dadka la mid yahay waxaan ognahay inuu yahay majruumun mid markaa majruumun calayhi mid lagu xadgudbayo oo dulmi samaynaya dulmi lagu samaynayo iyo wajaariman mid dulmi samaynaya inuu yahay ayaan ogna yani wuxuu leeyahay macnuu tilmaamaya waxaa weeyaan xaliifkeenna waan u gargaaraynaa waan u gargaaraynaa midkan xaliifkana waxaan ognahay buu leeyahay dadku isagoo la mid ah inuu marna lagu gardaroonayo marna inuu gardaran yahay marka ama ha gardarnaada ama yuusan gardarnaanine annugu waan gar ibstaagaynaa buu leeyahy waan hilinaynaa soo waadix ninkan xaliifka nahay waan gar istaagana gar iyo gardaraba alaa laa yajhalan axadu calayna fanajhala fowqa jahl اjaahiliina whal ana ila min huzaya in awad huzayatu hawaytu wain tarshid huzayatu arshidi wuxuu le waxaan la ahay reer khuzayaan ka mid ahayo hadday qaldamaanna waan la qaldamaya hadday saxmaanna waan la saxmaya marka kana wuxuu leeyahay ninkan xaliifka nahay yan waxa weyaan markasta waan isgarab taagaynaa ama ha laga gardarnaado ama ha gardarnaado waana caadada dadku leeyahy dadka saas caadadoodu ay tahay marna asagaa gardana marna waa laga gardanaya shaahidku waxaa weeyaan kama naas kaafkii ayaa wuxuu jerayaa annaas maadina waa zaa'id maanta marka camalka umay diidin wanansuru waxaan u hilinaynaa mowlaana midkaan xaliifka nahay ayaan u hilinaynaa wanaclamu lafdiga mowlana macaani badan baa loo isticmaalaa wanaclamu waxaan ognahay anahu xaliifku kama naasi ay kaa'inan kanaasi xaalu dadka la mid yahay inuu yahay majruumun baan ognahay majruumun caleyhi mid lagu xadgudbayo wajaarimun inuu yahay mid xadgudbay ayaan ognahay oo nansuru faacilku waa naxnu mawlana mafcuul bay noqonaysaa wanaclamuna faacilku waa naxnu anahu huda waa ismigii anada weeyaan majruumuna waa khabarkii majruumun calayhi waa ism mafcuul calayhina waa faacilkiisii waa khabarkii anada weeyaan wajaarimun waa ku cadfaya kama naasna waa xaal oo markaa jaariya majruurku maxduuf buu ku tacaluqaya ayb faslu ama almakfuudu biاlidaafati fanaxwu hulaamu zaydi alkan wuxuu ka bilaabaya sheekhu raximah llahu tacaala ismiga la jarayo kiisii labaad wuxuu inoo soo sheegay ismiga la jarayo saddex mid weeye in lagu jaro xaraf iyo in lagu jaro idaafo iyo in lagu jaro tabaciya marka wuxuu soo dhameeyey in xarafkii wax lagu jaro halkan wuxuu ka bilaabaya qaybtii labaad faslun ay hada fasilun waa mid wax kala fasinayo wey wa ama almakfuudu kii lagu khafdiyey bilidaafati idaafo lagu khafdiyey fanaxwu khulaamu zaydi way mihaalkiisu wayajibu waxaa waajibaya tajriid mudaafi mudaafka in laga dhartiro min atanwiini tanwiin laga dhartiro kamaa fii khulaami zaydin oo kale wa min nuuna iyo taniyati waljamci laga dhartiro naxwu khulaama zaydi wa kaatibu camrin idaafadu xagga luqada waxaa la yihahdaa alisnaad waa tiirin xagga luqada waxa la alisnaad waxaad ohanaysaa adaftu dahrii ila alxaa'id dhabarkayga waxaan ku tiiriyey gidaarka ama derbigaan ku tiiriyey adaftu dahrii ila alxaa'id agga luqada wey xagga isilaaxna waxaa la yihahdaa isnaadu ismin ila smin waa ismi ismi in loo tiiriyo bitanziilihi mansilati tanwiinih aw ma yaquumu maqaamah ismi baa ismi loo tiirinaya ismigaa dambe wuxuu degayaa booskii tanwiinta ayuu degayaa ismiga marka la idaafaynaya tanwiinta waa laga ilaaliya maxaa yeelay mudaafu ileyhiga ayaa booskii tanwiinta u yaala booskii tanwiinta mudaafu ileyhiga ayaa u yaala marka xagga isilaaxuna waa sidaas weeye waa ismi ismi kale loo tiiriyey ismigaa dambana booska tanwiinta ayuu u joogaa ama wax markaasi booska tanwiinta istaagayo kale wuxuu noo sheegay sheekhu raximahullah ismiga la idaafeeyo dhowr arrimoodoo laga ilaalinayo ko tanwiin waa laga ilaalinaya tanwiin waa laga ilaalinaya oo waxay yidhaahdaan ismiga haddii la tanwiiniyo waa ismi kaamil oo dhammaystiran ismiga marka la idaafeynaya waa ismi baahan waxaa ka dambeeya u baahan yahay marka ismiga in la tanwiiniyo o la idaafeeyo laa yajtamicaani fi anin waaxid waayo tanwiinta waxay tusinaysaa kamaal inuu ismigu dhamaystirin waxba usan u baahnayn idaafadan waxay tusinaysaa inuu baahan yahay wax ka dambay u baahan yahay waatuu shaacirku lahaa kaaniya tanwiinu wa anti idaafatun fa ayna taraanii falaa taxilu makaaniya waxaad moodda inaan tanwiin ah adiguna idaafaad mooddaa inaad idaafo tahay baa lagu moodaa meeshaad igu aragto yaan lagugu arkin yacni sida tanwiin iyo idaafo aysan u kulmaynin baanan u kulmayn buu le labadeen marka tanwiintii qaabkaas ama ciladaas ayay marka culimadu tilmaameen midna naqsi buu tusinaya midna wuxuu kamaal buu tusinaya marka annaqs walkamaal laa yajtamicaani fi an waaxid hulaam zaydin buu inoogu miaaliyey waxaa kaloo ismigii yani waxaa weeyaan laga ilaalin laga xadfaya nuunu tathniya iyo nuun jamci jamcudakasaan nuuntiisii muslimuuna iyo muslimaani tathniyadii iyo jamci nuuntoodii waa laga xadfayaa maxaa yeele nuuntani waxay tusinaysaa ina kamaal yani markaa la xadfana waa naqsi marka ismigii kamaal iyo naqsi kuma kulmi karaan fi aanin waaxid ka hor wuxuu noogu mihaaliyey isagoo markaa tawiinta laga xadfay hulaamu zaydin asalka wuxuu ahaa hulaamun haadaa hulaamun ayuu ahaa tawiinta baa laga xadfay zayd baa loo idaafay hulaamu zaydin ayib isagoo muhano ah oo nuunkii wata wuxuu ahaa hulaamaani haadaani hulaamaani nuun buu watay markii la idaafeeyey oo zayd loo idaafeeyey nuuntii waa la xadfay hulaamaa zaydin ayaa la yidhi kaatibu camr asalka wuxuu ahaa haulaai kaatibuuna kuwaas kuwa wax qoraya wey kaatibuuna markii la idaafey nuunka waa la xadfay maxaa loo xadfay idaafa loo xadfay kaatibuu camrin nuunan tali icraaba aw tanwiina mima tudiifu xdif ka tuuri siina yani nuuntaas nuun tasniyada nuun jamaca waa la xadfaya nuunta nuunta ku jirta jamcu tagsiirka ku jirta sida shayaaiin oo kale shayaaiin oo kale lama xadfayo kadalika hadday mufrad ku jirtaan lama xadfayo marka mfrad iyo jamcu taksiir nuunka u dambeeya fii bacd ayaan la xadfmayo laakiin nuuntu waa inay ta nuun jamcu dakr saalim iyo nuun markaasi muhanaha waa inay tahay wa ama makfudu kii la khafdiy biidaafati lagu khafdiye fanaxwu hulaamu zaydin oo kale wey wayajibu waxaa waajibaya tajriid mudaafi mudaafka in laga dhartiro min atanwiini tanwiin laga dhartiro kama fi hulaam zaydin wa min nuuni tahniyati waljamci wayajibu waxaa kaloo waajibaya tajriid mudaafi mudaafka in laga dhartiro min nuuniy tahniyati waljamci nuuntii jamca iyo musanaha naxwu gulaama zaydin wa kaatibu camrin walidaafatu idaafadu calى ثalaaثati aqsaamin saddex qaybood weeye minha waxaa ka mid ah ma yuqadaru bilaami mid laam la qadaraya ka mid ah wa huwa akharu waana midka faraha badan leh naxwu gulaamu zaydin weeye wa thawbu bakrin weeye wama ashbaha dalik wa minha waxaa ka mid a ma yuqadaru bimin mid min la qadarayo wadalika kaiirun kaasna waa badan yahay naxwu thawbu khazin weeye wa baabu saajin wey wa khaatamu xadiidin wey wayajuusu waxaa banaan fii hada nawc nocan waxaa ku banaan nasbu mudaafi ilayhi mudaaf ilayhi in la nasbiyo calaa tamyiis lagu nasbiyo kama taqadama fii baabihi wayajuusu waxaa kaloo banaan rafcu in la rafciyo calaa anahu taabic lilmudaafi mudaafku inuu taabicu yahay wa waxaa ka mid ah maa shay baa ka mid ah yuqadaru la qadaraya bifi wahuwa qaliilunkaasi waa yaryahay naxw bal makru leyli wayaa saaxibayi sijni w yaa saaxibayi sijni weyaane halkan sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah اllahu tacaala idaafadu inay qaybsanto idaafadan qaybsamaysa idaafa macnawiya weeyaan idaafada waxaa loo qaybiya lafdiya iyo macnawiya loo qaybiya idaafada marka aqsaamtan waxaa leh alidaafatu almacnawiya ayaa taqsiimkan yeelanaysa marka saddex bay u qaybsamaysaa mid laam la qadarayo mid laam la qadarayo waana midka badan weeyaan midka ogu faraha badan weeyaan midka markaasi laam la qadarayo asagaa markaa asal ah yani idaafadu bimacna laam inay tahay ayaa asal ah lidalika culamada qaarkood kaasay ku kaaftoomeen waa sida hulaamu zaydin wuxuu la mid yahay iyadoo la yidhi hulaamu lizaydin hulaamu lizaydin buu la mid yahay hulaamu lizaydin marka hulaam mudaaf zayd mudaaf ilayhi idaafada bimacna laam weeyaan hulaamu lizaydin wa thawbu bakrin thawbu libakrin iyo kuwa la midka ah marka kuwaasi wuxuu noqonayaa eh, bimacna laam ayuu noqonayaa bmacnaa min waxay noqonaysaa idaafadu markuu yahay mudaafku juزء min amudaaf ilayh daabitks waxa weeyaan kani markuu mudaafku yahay qeyb ka mida mudaaf ilayhiga bacda ka mida markuu yahay waxaa kaloo daabit u noqon karaa waa lasaga kabri karaa waa lasaga khabri karaa oo ka hore oo mudaafka mubtadanta laga dhigo baa ka dambana khabar laga dhigi karaa labadan hadda misaaladuna si sheekhu thawbu khazin waxaad odhan kartaa athawbu khazun athawbu maradu khazun xariir wey albaabu albaabku saajun waa geedka saajka la yihaahdo wاlkhaatamu khaatamku xadiidun alkhaatamu xadiidun marka waa lasaga khabri karaa mabtadi khabar baa lasaga dhigi karaa waa daabit daabit kalood waxa weye ka hore waa bacdi ka dambana waa kuli weeye oo thawbu khazin thawbka ayaa markaa wuxuu yahay bacdi bacdu min alkhaz baabku waxaa weeye bacdu min asaaj khaatamku waa bacdu min alxadiid bacdu min alxadiid marka daabitkaas haddii la helo wuxuu noqonayaa idaafadu bimacnaa min ayay noqonaysaa wuxuu noo sheegay noocani ismigaa dambe oo mudaafu ilahigaa dhowr xarakaa ku banaan taa u inoo sheega waa mid oo mudaafu ilahinimo in lagu jiro mudaafu ilahinimo in lagu jiro la yidhaahdo haadaa thawbu thawb waa khabarkii haadaa khabarkeedi wey thawb mudaaf khazina mudaafu ilahi thawbu khazin khazin mudaafu ilahi laga dhigo sidaa waa icraab icraab labaad baa banaano in tamiisnimo lagu nasbiyo oo marka u noqdo ma kaana farcan litamiiska aan soo marnay oo kale hada thawb khazan wa hada baab saajan wa hada khaatamu xadiidan marka xadiidan iyo saajan eh, iyo khazan wuxuu ku nasbisan yahay waa tamyiiz waa tamyiizu daat soo waadix maaha eh, waa kii ahaa maa kaana farcan litamiizkii weeyaan wej saddexaad baa banaan wejkaas waxaa weeyaan in taabic loogaba dhigaba taabicaas waxaa weye in laga dhigo bedel ama caطfbayaan laga dhigo ayaa banaan oo la yidhaahdo haadaa kani thawb maro wey ka bedel khazun khaz wey haadaa kani baabun albaab wey saajun saaj wey waa bedel ama bayaan lagu bayaaninayo yani saajun saaj ah khazun xariir ah wa haadaa khaatamun khaatam wey xadiidun xadiid wey ama xadiidun ah intu waa marka awjuhdaas ayaa ku banaan icraabis in tamiisnimo lagu nasbiyo in taabicnimo lagu rafciyo in mudaaf ileyhnimo lagu jiro saddexduba ku banaan idaafadu macnaa min markay tahay nooca saddexaad waxaa weeye idaafa macnaa fi ah idaafadu macnaa fi waxay noqonaysaa marka uu yahay mudaafu ileyhigo mudaafku markuu dhex geli karo mudaafka dhex dhici karo mudaafku markuu dhex dhici karo mudaafu ileyhiga ama mudaafu ileyhiga markuu daraf u noqdo mudaafka bimacnaa wax la dhexgeli karo markuu u noqdo mudaafu ileyhiga baa noqonaya mudaafka baa dhex dhacaya xaalka noocaasa idaafada bimacnaa fii ayaa la yidhaahdaa misaaladana ad ka fahmaysa sheekhuina siiyey misaaladu waxaa weeyaan bal makru leyl makru leyl makri waa mudaaf leyl mudaaf ileyhi marka makrigu wuxuu dhex dhacayaa fi leyl macnuu wuxuu noqonayaa makrun fi leyl waa dhagar habeen dhex dhacday alleyl waa darfun lilmakri makrigana wuxuu dhacayaa habeenkii yaa saaxibayi sijni yacni saaxibaanku waxay ku dhex jiraan sijniga iyo ku dhex jiraan marka mudaafka ayaa wuxuu dhex dhacayaa mudaaf ilayhiga soo waadix maa kaasna wuxuu noqonaya idaafada macnaa fi bay noqonaysaa waxay iska yidhaahdaan haddii bimacnaa min ay noqon weydo ama macnaa laam ay noqon weydo waa bimacnaa fi labada waxay ka so haray ba iska yidhahdaa qaarkood labada waxay ka soo haray idaafada macnaa fi ayay noqonaysaa wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala walidaafatu idaafadu calى halaaثati aqsaami waa idaafadii macnawi weeyaane walidaafatu calى halaaثati aqsaamin weeye minha waxaa ka mid a maa qayb ba ka mid ah, ah. yuqadaru la qadaray bilaami laam la qadarayo daaf macnaa allaam baa la yihahdaa wa huwa waa midka badan ayadana asal ah naxwu hulaamu zaydin weeyaan hulaamu lizaydin buu noqonaya hulaamu lizaydin wa thawbu bakrin wey thawbu libakrin wamaa ashbaha dalik marka ka hor waa mudaaf ka mudaaf ilayhi wa minha waxaa ka mid a ah, maa qayb baa ka mid ah yuqadaru la qadaray bimin min la qadarayo wadalika kaasna waa fara badan yahy naxwu thawbu khazin weeyaan thawbun waa waa abr mubtada uso qadaraysa hada thawb hada thawb waa abr thawb mdaaf khazin mdaaf ilayh thawb marawy khazin xariir ah wahada kani baabu saajin waa albaab geedkaa saajka ka samaysan wahada kani khaatamu xadiidin waa fargal ka samaysan bir wayajuuzu waxaa banaan fi hada nouci noucan dambe oo idaaf macnaa min markay tahay waxaa ku banaan nasb mudaafi ilayhi mudaaf ilayhi in la nasbiyo cala tamyiizi lagu nasbiyo inuu tamyiizya kama taqadama fii baabihi sidii baab tamiis kuso hormartay anaga soo aragnay wayajuuz waxaa kaloo banaan rafcuhu in la rafciyo calى anahu taabicun limudaaf mudaafka inuu taabicu yahay in sidaasi markaasi eh, lagu rafciyana way banaan tahay oo markaa cadbayaan ama bedel ayuu noqonaya ama nacti oo markaa mustaqbal lagu awilaya o mina waxaa kamida ma qayb baa kamid a yuqadaru bifi fi laqadari wahuwa qaliilun kaasi waa yaryah naxw bal makru leyli weeyaan makrun fi leyl makru mudaaf leyl alleyl mudaaf ilayhi yaa saaxiba sijni saaxib mudaaf asijni mudaaf ilayhi walidaafatu idaafadu nowcan laba nooc wey lafdiyatu idaafo lafdi ah wa macnawiyatu iyo idaafo markaasi macnawiye ah falafdiyatu lafdiyadu daabiduhaa daabitkeedu amraan laba arimood wey an yakuuna mudaafu mudaafku inuu yahay sifatan wa an yakuuna mudaafu ilayhi inuu yahay macmuulan mid macmuul ah mid ay ku camal falayso litilka sifa wاlmuraadu bsifa sifa waxaa loo jeedaa ismu faacil ayaa loo jeeda naxwu daaribu zaydin wasmu mafcuul naxwu madruub اlcabdi wasifaة اmushabah ayaa loo jeedaa naxwu xasanu اlwejhi wاlmacnawiyatu macnawiyadu maa shay weeye intafaca fiiha alamraani labada arimood laga nafiyey macnaa laga waayey naxwu khulaamu zaydin aw ilawalu kan hora laga waayey naxwu ikraamu zaydin aw ithaani faqad ka dambaa laga waayey naxwu kaatibu lqaadi wa hadihi idaafatu maxda ayaa la yidhahdaa halkan shekh wuxuu noo sheegaya raximah اllah idaafadii marka in laba loo qaybiyo taqsiimka hore macnawiyada lahayd dibu marka hadda ugu soo noqday in laba loo qaybiyo idaafa lafdiya lafdiya waxaa loo leeyahay liifaadatiha amra lafdiya arin lafdiga u noqonaya ayay faa'ideyneysaa dhawaqa u noqonaya taasaa lafdiga loo leeyahay macnawiya waxaa loo leeyahay liifaadatiha macnan fi lmudaaf macno ku sugan mudaafka ayay faa'ideyneysaa marka lafdiya waxa lafdiga dhawaqa u noqonaya bay faa'ideyneysaa saasaa lafdiga loo leeyahay macnawiya waxaa loo leeyahay lafdi waxa weyan waxay faa'ideyneysaa shay marka xagga macnaha u noqonaya oo mudaafka yani macno ku sugan ayay faa'ideyneysaa haddaba maxaa lagu kala garanaya idaafo lafdiya iyo idaaf macnawiya maxaa lagu kala farqinaya ta hore oo lafdiyada sheekh wuxuu leeyahay laba arrimood baad ku garanaysaa kow mudaafku waa inuu yahay sifo sifadiina asagaa fasirayo waa ismu faacil waa ism mafcuul waa sifa mushabiha marka saddexdaa mid ka mida ah waa inuu mudaaf ku noqdaa kow mudaafu ilayhiguna waa inuu macmuul sifadaa u yahay macmuulkaasi muxuu noqonayaa macmuulkaas wuxuu noqonayaa faacil faacilka waa loo idaafaynaya ima inuu faacil noqdo ama inuu noqdo naa'ib faacil ama inuu mafcuul noqdo macmuulkaa loo idaafaynayo mar faacilkii buu noqonaya faacilkoodii ilaa asmaada way camal falayaane marna wuxuu noqonayaa mafcuulkoodii soo waadix marka eh, labaduba wuu noqon karaa labadaa haddii la helo idaafada waxa loo yaqan idaafa lafdiya ka hore waa inuu wasfi noqda ism faacil ism sifa mushabiha mid ka mida waa inuu noqdaa macmuulkuna eh, mudaafu ilahiguna waa inuu sifadaas macmuul u yahay macmuulka ama faacilkoodii oo loo idaafeeyey wey ama mafcuulkoodii oo loo idaafeeyey ayuu noqonaya eh, wuxuuna siiyey tusaalayaal ismu faaciloo loo idaafeeyey macmuulkiisii daaribu zaydin daarib waa ismu faacil waad garanaysaa mar haddaad daaribba aragtay waxaad qadcinaysaa idaafada inay tahay idaafa lafdiya oo hadda lafdiga maxaa laga faa'idaystay asalku wuxuu ahaa hada daaribu zayda ayuu asal ku ahaa daaribu zayda daarib khabar buu ahaa zaydana mafcuulkiisi buu ahaa sowaadix maaha iyadoo sidaa ah baa waxaa daarib marka waa ism faacil yacmalu camala ficlihi yarfacu faacila wayansib mafcuul faacilkiisu waa damiiro daaribun huwa weeye zaydana mafcuul buu ka dhiganayaa idan labada daabid waa lahayaa daarib waa wasfi waana ism faacil zaydna muxuu yahay waa mafcuulkiisi marka lafdiga waxaa loo leeyahay in la yidhahdo daaribun zaydan iyo daaribu zaydin keebaa fudud daaribu zaydin baa fudud idan idaafada takfiifu lafdi bay keentay takfiifu lafdi ayay keentay marka eh, daaribkaas waa wasfi zaydna waa macmuulkiisi macmuulkan maanta marka muxuu yahay mafaacil ba mase waa mafcuul waa mafcuul faacilku waa damiir mustatir ah idaafadaa lafdiyaa la yidhaahdaa hayru maxdana waa la yidhaahdaa ayr maxduum maxaa loo leeyahay xaqiiqatan daarib iyo zayd iskuma xigaan xaqiiqatan maxaa udhexeeya faacilka waa udhexeeya faacilka meesha ku asturan baa udhexeeya marka hayru maxda saasaa loo leeyahay waa lagu dhex jiraa daarib iyo mudaafu ilayhiga waxaa ku dhex jira faacilkii baa ku dhex jira oo damiir mustatir ah marka hayru maxdana waa la yidhaahdaa lafdiyana waa la yidhaahdaa marka laleeya lafdiyo takfiifu lafdi baa laga faa'iidey markii la helay daaribu camri daaribu zaydin markaan idhi lafdigii baa fududaaday laakiin markaan asalka ku keeno culays baa ku yar sugan marka lafdigii ayaa fudulaaday waa midda kale ee hayrumaxda la yidhaahdaayo zayd iyo daarib faacilkii baa udhexeeya damiir mustatir ah waxaa la mid ah eh, madruubulcabdi madruubulcabdi idaafadaas waxay noqonaysaa idaafa lafdiya ma daliil madruub waa is mafcuul soo waadix maaha waa wasfi alcabdina wuxuu noqonayaa macmuulkiisi wey waa naayfaacilkiisi ilaa ismiga mafcuul muxuu qaata faacil ma qaata muxuu qaataa naayfaacil buu qaataa marka asalku wuxuu ahaa haada madruubu cabduhu buu ahaa madruubu cabduhu marka cabdiguna faacil buu ahaa marka waxaa ku sugan hiqal baa ku sugan madruubu cabduhu markii la yidhi madruubu cabdi way fududaatay idan takfiifu lafdi baa laga faa'iiday hayru maxdana waa la yidhaahdaayo wuxuu noqonayaa lafdi oo waxaa laga faaday takfiifu lafdi waana hayru maxda oo maala haddii madruubkan oo kale hadduu laba mafcuul qaadan lahaa midbaa nafaacil looga dhigi lahaa kan loo idaafina thaanigii buu noqon lahaa markaas marka mesha maxaa ku dhex jira faacilkii ayaa markaa ku dhex jira صifa mushabiha waxaa weye sida xasanulwajhi xasanulwajhi xasankaasi waa sifa mushabiha alwejhi waxaa ku banaan laba weji in la yidhaahdo waa sifa mushabiho loo idaafeeyey marfuuceedii faacilkeedi loo idaafeeyey oo asagu muxuu ahaa haadaa xasanu wajhuhu buu ahaa iyo in la yidhahdo maya waa sifa mushabiha oo loo idaafeeyey ismi ay ku nasbin jirtay tashbiiha bilmafcuuli bihi oo xasanun huwa wajhahu u ah wajhahu kii la yidhaahdaba idaafadu waa idaafa lafdiya maxaa yeele waxaa laga faa'iday takhfiifu lafdi baa laga faa'iiday sawaadix maaha labada daabitna waa la hayaa oo ka horena waa wasfi ka dambana waa macmuulkiisii daabitkana waa la hayaa macnawiyo waa tee macnawiyo waa midii laga waayo labada arimood labada arimood wixii laga ka hor wasf maba noqon ba sida hulaamu zaydin oo kale hulaamu zaydin hulaam wasf ma noqon idan waa idaafa macnawiya weye ayib khulaamu zaydin labadiba waa la waayey hulaamna wasfi maahan zaydna hulaam macmuul oo ahan labadiba waa la waayey ama ka horaa la waayey oo ah ikraamu zaydin oo ikraam wasf maahane wuxuu noqday yani waa masder weeyaan ama kii dambaa la waayey oo alqaadi kaati waa wasfi laakiin alqaadi macmuul asaga oo ahan marka waxaa loo yaqaana u sheikhu yahay hadi idaafa tusama maxda maxda maxaa loo leeyahay maxda waxaa loo leeyahay yani wax udhexeeya ma jiro hulaam iyo zayd wax udhexeeya ma jiro bikhilaaftii horan soo sheegnay daaribu zaydin daarib iyo zayd maxaa udhexeeyey faacil baa udhexeeya soo maha oo mustatir ah tan laakiin maxda la yidhaahdaa bimacnaa wax udhexeeya mudaafkii mudaafu ilayhiga ma uu jiro labadii daabidna waa laga hayaa ama labadaba waa la waayayaa labadii aan kii hore u shartinay baa laga waayay ama mid ka mida ah la waayaya waa intaas weeyaan walidaafatu idaafadu nowcan laba nooc weeye lafdiyatu mid lafdiga loo nisbeeyey wa macnawiyatu iyo mid macnaha loo nisbeeyey falafdiyatu mida lafdiyada daabiduhaa amran laba arrimood weeye kow an yakuuna almudaafu inuu yahay sifatan sifo wa an yakuuna almudaafu ilayhi inuu yahay macmuulan macmuul litilka sifa marka macmuulka wuxuu noqonaya mar faacil marna faacil mar mafcuulun bihi ayuu noqonaya walmuraadu bisifa sifa waxaa loo jeedaa ismu faacil baa loo jeedaa naxwu daaribu zaydin daaribka ismu faacil weeye Eh, wsm mafcuul baa loo jeeda naxw madruub اcabdi wصifa mushabiha loo jeda marka madruubku waa ism mafcuul wصifa mushabiha loo jeeda naxw xasan اlwajhi xasankaas weye wاlmacnawiyatu idaafada macnawiyada maa shay weeye intafa amraani labada arimood laga waayo fiiha dhexdeeda naxw khulaamu zaydin oo kale labadiba waa la waayey ka horena waصfi maahan ka dambana macmuulkiisi maaha awil awalo kan horaa la waayo waصfi uu noqon waayey naxw ikraamu zaydin ikraamku waa masdere waصfi maahan aw الthaani waxaa la waayey kii labaad baa la waayey faqad oo keliya naxwu kaatib اlqaadi kaatib wasfi waa yahay laakiin alqaadi macmuul oo ma ahan wa tusama waxaa lagu magacaabaa haadihi اidaafatu idaafadani maxdatan maxdaa la yidhaahdaa wuxuu sheekhu raximah اllah wa tusama waxaa lagu magacaabaa hadihi اidaafa idaafadani waxaa lagu magacaabaa maxda maxda lagu magacaabaa almaxda macna alkhaalisa loo jeedaa yani waa midii baraxa la-ayd weeye mudaafka iyo mudaafu ilayhiga wax kala faslinaya ayaan jirin saasaa maxdo loo leehay wax kala faslinaya xaqiiqatan meesha ma yaalo wa tufiidu waxay faa'iideyneysaa idaafadu markay tahay maxda tacriif almudaafi mudaafku inuu ku macrifoobo in kaana almudaafu ilayhi macrifa hadduu mudaafu ilayhi macrifo yahay naxwu khulaamu zaydin oo kale weeye waxay kaloo faa'iideyneysaa wa takhsiisa almudaafi mudaafka inuu takhsiis helo in kaana almudaafu ilayhi nakira mudaafu ilayhi hadduu nakira yahay naxwu khulaamu rajulin oo kale weeyaan wuxuu noo tilmaamayaa sheekhu raximah اllah idaafada idaafadu markay tahay idaafa macnawiya mudaafku waxbuu ka faa'idaa mudaafu ileyhiga waxyaaluhu ka faa'ido way tiro badan yihiin ilaa afar iyo toban baa la gaarsiiyaa afar iyo toban shay ayuu mudaafku ka faa'idaa mudaafu ilayhiga waxaa ka mid ah inuu mudaafku ka faa'iido macrifo hadduu mudaafu ilayhigu yahay macrifo inuu mudaafku macrifo noqonayo inuu mudaafku macrifo markaasi noqonayo sida khulaamu zaydin oo kale zayd yani waxa weeyaan waa macrifo hulaamna waa nakiro markii laisku idaafeeyey hulaam iyo zayd hulaam wuxuu ka faa'iidey zayd tacriif buu ka faa'iidey haddii zayd laga reebi lahaa oo hulaam la ohan lahaa hulaamun haddii la ohan lahaa hulaam waa nakiro ayu hulaam buu ku dhici lahaa ayu hulaam laakiin markii la yidhi hulaamu zaydin waa zayd hulaamkii zayd nin la yaqaano wey oo macruuf ah marka hulaamkiisuna mar haddii isaga loo idaafeey hulaamkina macruuf buu noqday hulaamu zaydin ulaamu maxamedinna soo gudageli mayo ulaamu caliyinna soo gudageli mayo ulaamu saalixinna soo gudageli mayo yani waxa weeyaan zayd ghulaamkiisa ayuu gaar ku yahay marka laakiin macrifadaasi muusan haysanin markuu keligiis ahaa markuu hulaamun iska ahaa tacriifkaasi ma haysanin laakiin markii zayd maanta loo keenay hulaamu zaydin la yihi macrifuu ka faa'iiday hulaamun addoon buu iska ahaa laakiin khulaamu zaydin waa ninkii zayd la oran jiro macruufka ah addoonkiisi wey markaasi wuxuu noqday shay in yaqaan buu noqday baynamaa marka hore uu ahaa waxaa la aqoon taasi marka wuu ka faa'iidayaa hadduu mudaafu ilayhi macrifo yahay mudaafku tacriif buu ka faa'iidayaa wuxuu kaloo ka faa'iidayaa takhsiis mudaafu ilayhigu hadduu nakiro yahay mudaafku takhsiis buu ka faa'iidayaa takhsiiska waxaa weeye ibhaamkii ku sugnaa ayaa markaas yaraanaya mudaafku nakiro ahaa mudaafu ilayhi oo nakiro kalaa loo idaafeeyey waxaa yaraanaya ibhaamkii ku sugnaa mudaafka ayaa soo yaraanaya tusaale waxaa weeye hulaamu rajulin haadaa hulaamu rajulin hulaam rajul baa loo idaafeeyey hulaam waa nakiro rajulna waa nakiro waa laba nakiro laakiin hulaam ka faa'iidi mayo rajul macrifo ka faa'iidi mayo oo hulaamku maanta nin la yaqaan ma noqonayo sidii hulaamu zaydin zayd markii loo idaafeeyey hulaam uu hulaamkii u noqday macrifo u noqday maanta markii qulaam rajul loo idaafeeyo macrifo kama faa'iidayo lakin muxuu ka faa'iidayaa wuxuu ka faa'iidaya takhsiis inuu khaas noqday markii hore ghulaamu buu iska ahaa wuxuu aqbalayey ghulaamu rajul iyo ghulaamu imra'atin iyo ghulaamu طiflin inta wuu aqbalayay laakiin maanta marka la yidhi rajulin oo nakiro loo idaafeeyey ghulaamkii wuxuu ku gaar noqday rajul bas meesha marka maxaa ka baxay ghulaamu imra'atin meesha waa ka baxay ghulaamu طiflinna meesha waa ka baxay marka ghulaamku maanta wuxuu ku kooban yahay rajul bas ghulaamka aad doonaysid waa ghulaamu rajul laa ghulaama imra'atin walaa ghulaama طiflin marka takhsiiskaas ayuu ka faa'iidey ilaa hadda macrifo ma noqon ilaa hadda macrifo ma noqon oo lama yaqaan oo ghulaamu rajul mucayana maahan laakiin yani waxa weeyaan meesha waxaa ka baxay ibhaamka marka hore ku jiray oo marka hore wuxuu aqbalayey rajul iyo imra'a iyo طifli ghulaamkooda u aqbalayay laakiin maanta wuxuu ku kooban yahay ghulaamka la doonayo rajul buu ku kooban yahay marka taksiis buu ka helayaa oo taksiis ayuu ka faa'iidaya wa tufiidu waxay faa'iideyneysaa idaafadu tacriif almudaafi mudaafku inuu macrifo helo in kaana w hadduu yahay almudaafu ilayhi mudaafu ilayhi macrifatan hadduu yahay naxwu ghulaamu rajulin ayb wa taksiisa almudaafi wuxuu kaloo ka faa'iidayaa taksiisa almudaafi mudaafki inuu taksiis helo in kaana hadduu yahay almudaafu ilayhi mudaafu ilayhi nakiratan nakira hadduu yahay taksiis buu ka faa'iidayaa naxو gulaamu rajulin hada gulaamu rajulin gulaam marka wuxuu noqonaya khabar mabtada loo soo qadarayo rajulin mudaafu ilayhi buu noqonaya w ama alidaafatu lafdiya idaafada lafdiga falaa tufiidu faa'ideyn mayso tacriifan tacriif faa'ideyn mayso walaa takhsiisan takhsiisna faa'ideyn mayso wa inamaa tufiidu waxay faa'ideyneysaa atakfiifa fudayd fi lafdi lafdiga kan lagu dhawaaqayo bay markaasi takfiif u faa'ideyneysaa wa tusama waxaa lagu magacaabaa hayra maxdah magacaasay leedahay waa ti markaasi aan maxduud ahayn oon barax lain weeyaan ayib halkan wuxuu inoogu sheegayaa sheekhu raximah اllah alidaafa lafdiya maxay faa'ideysaa soo aragnay daabitkeeda laakiin maxay faa'ideysaa mudaafku mudaaf ileyhi muxuu ka faa'idaa wuxuu ka faa'iidaya waxa loo yaqaano takfiif buu ka faa'iidayaa takfiifkaasi yani ka hore fudayd buu ka helayaa tusaalayaasha horean usoo sheegnay wuxuu noqonayaa maثala daaribu zaydin daaribu zaydin waa idaafa lafdiya daaribu zaydi daarib waa mudaaf zaydna waa mudaaf ilayhi idaafadana waxaa loo yaqaana idaafatun lafdiya sababtu maxay tahay daarib waa wasfi daarib waa wasfi waa ismu faacil zaydna waa macmuul uu leeyahay weeye asalkuna wuxuu ahaa haada daaribu zayda zaydka maanta mudaafu ilayhiga asaalatan muxuu ahaa mafcuulu bihi buu ahaa mafcuulu bihi u ahaa daaribu mafcuulu bihi u ahaa haada daaribu zayda daaribna waa tanwiinsanaa waa lasu idaafeeyey waxaa ka hor laga xadfay tanwiinti daaribun tanwiinta waa laga xadfay mar haddii tanwiinta laga xadfay mudaaf buu noqday zaydna mudaafun ilayhi buu saa ku noqday mar haddii la yihi haadaa daaribu zaydin haddii la yihi waxay isu noqdeen mudaaf iyo mudaafu ilayhi muxuu haddaba ka faa'iideyey mudaafka hore idaafada muxuu ka faa'iidey wuxuu ka faa'iday takfiif lanna in la yihah haadaa daaribu zayda iyo haadaa daaribu zaydin carabka waxaa u fudud hada daaribu zaydin baa fudud idan idaafada waxay ka faa'iday takfiifu lafdin lafdigiio fudaa dhawaqio fudaaday ayay ka faa'iday kaas waa kaas oo tanwiintii marka la xadfay leanna anagii sheegnay inaysan kulmi karin idaafo iyo tanwiin ka hore inuu mudaaf noqdo munawan noqdo ma suurtoobeyso waayo tanwiintu kamaalulismi bay tusinaysaa idaafaduna nuqsaanu lismi bay tusinaysaa falaa yajtamicaani fi ismin ismi kuma kulmaan kamaalu wa naqsun fi anin waaxid hal mar isuma yimaadaan mar haddii tawiinta laga saaray waa la idaafeeyey idaafadaas marka mudaafkaas wuxuu ka faa'iidey takfiif buu ka faa'iidey waxaa lagu magacaabaa hayru maxda hayru maxda idaafadaa loo yaqaana hayru maxda maxaa loo leeyahay eh, liannaha calaa taqdiiri اlinfisaal waxaa la qadaraya inay kala soocan yihiin liannaha calaa taqdiiri اlinfisaal yacni mudaafkan iyo mudaafu ilayhu inay kala soocan yihiin oo xaqiiqatan isku xigin ayay markaa tusinaysaa oo daaribun zaydan daarib iyo zayd asaatan maxaa udhexeeyey faacilka maa udhexeeyey haadaa kani daaribun mid garaacaya wey huwa asagu zaydan zayd buu garaacaya marka daarib zayd maxaa udhexeeyey faacilkii daarib baa udhexeeyey ila daarib waa wasfu weeyaane faacilki baa udhexeeyey idan xaqiiqata iskuma xigaa waxbaa udhexeeya faacilki baa udhexeeya ama naa faacilki baa udhexeeya haddii la hada madruubu zayd waxaa udhexaynaya marka mudaafka iyo mudaafu ilayhiga waxbaa udhexeeya hayru maxda saasaa loo leehay markay xaqiiqatan labada shay isugu xigaan waa maxda marka wax udhexeeyaan waxaasna uu qadaran yahayna waxaa loo yaqaana hayru maxda ayaa la yidhaahdaa wa ama idaafaة lafdiya idaafada lafdiga falaa tufiidu faaideyn mayso tacriifan tacriif faaideyn mayso walaa taksiisan taksiisna faaideyn mayso wainamaa tufiidu waxay faaideyneysaa atakfiifa fi lafdi lafdigio la fududeeyo watusama waxaa lagu magacaabaa hayra maxda maxdo keyrkeed lagu magacaabaa hayra maxda ayaa lagu magacaabaa hayr maxda waxaa loo leeyahay mudaafka iyo mudaaf xaqiiqatan waxbaa udhexeeya isuma yxigin waصaxiixu qowlka صaxiixa ana almudaafa ilayhi mudaafu ilayhigu majruurun waa la jaray bilmudaafi baa lagu jaray laa bilidaafa idaafa laguma jarin wa taabicu makfuudi makfuud kii raacayey yaأti wuu imaanaya fi tawaabici in shaء allahu tacaala halkan wuxuu noogu sheegaya sheekhu ku khatimaya baabkan mudaafu ilayhigu waa majruur yaa jaray waxaa jaray yani sheekh wuxuu noo sheegay qowlka ugu saxiixsan inuu yahay mudaafu ilayhiga waxaa jaraya mudaafkaa jaraya mudaaf ileyhiga mudaafka ayaa jaray kaasaa ugu saxiixsan waana midka markaasi jumhuur iyo sibaweyhiba ay ku tageen marka la craabayo gulaamu zaydin waxaan oranaynaa zayd gulaam mudaaf zayd mudaaf ilayhi majruuru bilmudaaf baan ohanayna majruuru bilmudaaf mudaafkaa jaraya qowlka saxiixa waa qowlkaas wey laba qowl oo kalea jira qowl oranaya idaafadaa jaraysa markaas waa caamil macnawi ah isku tiirintan baa jaraysa markaas muxuu noqonayaa mudaafu ileyhiga waxaa jelaya caamil macnawi ayuu markaa noqonaya waa qowl qowl kale wuxuu leeyahay maya waxaa jeraya caamilka xarafka la qadarayo waxaan soo aragnay idaafadu markay tahay idaafa macnawiya mar waxaa qadaran fi mar waxaa qadaran min mar waxaa qadaran laam idaaf bmacna laam bimacnaa min bimacnaa fi marka xarafka muqadarkaa ayaa markaa jeraya waa saddex qowl sawaadex ma Eh, lakiin saddexda qowl qowlkaa dambe ayaa u sheekhu inoo sheegay qowlka odhanaya mudaafka ayaa jaraya ayaa ugu saxiixsan wasaxiixu qowlka saxiixa ana almudaafa ilayhi mudaafu ilayhigii majruurun waa la jaray bilmudaafi mudaafka lagu jaray laa bilidaafa idaafa laguma jarin idaafadu waxaa weeyaan waa caamil macnawiya ayay noqonaysa isu tiirintan ayaa idaafa loo jeedaa wa taabicu makfuudi makfuud taabiciis kii la khafdiyey kii la raaciyey yأti waa imaanaya fi tawaabic in shaء الlahu taعaalى horaan usoo sheegnay ismiga waxaa khafdiya inta laisla ogol yahay waa saddex ima bاxarf xaraf inuu khafdiyo ima bاxarf xaraf inuu khafdiyo wa ima bاlidaafa idaafa in lagu khafdiyo wa ima bاtabciya marka labadii kale markuu soo sheegay ayaa wuxuu leeyahay ismi khafdisan ismiga la raaciyo asna waa la khafdinaya haddaba asmaadaas marka la khafdinayo bitabciyan lagu khafdinayo inay ismi makfuuda raaceen hadalkood wuxuu imaan doonaa baab tawaabic ayuu ku imaan doonaa ilaa hunaa wallahu aclam